dadku ay wada fadhiyeen wاlru'ya iyo riyadii manaamkii weeyaan oo ru'yadii weeyaan baabu maa yaquulu cinda anowmi wuxuu u baab yahay maa yaquulu qofku wuxuu dhihi lahaa cinda anowmi markuu seexanayo agteeda macnuu waa maxa intaadan seexanin ka hor dhinaca dhulka aad dhigtay wixii aad dhihi lahayd wa can ilbara bni caazibi waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam wuxuu ahaa idaa aawaa ilaa firaashi hadduu gogashiisii aado idaa aawa hadduu u dunmo weeye ilaa firaashihi gogashiisa naama nebigu waa u seexan jiray calaa shiqihi اlayman dhinaca midigtuu u seexanaye marka dhinaca loo seexanaye waa dhinaca midigta ah uma qaala markuu dhinaca midigta u seexdo kadib nebigu wuxuu dhahayey allaahumma aslamtu nafsii ilayk allaahumma ilaahayow aslamtu waan hogaamiyey nafsii naftayda ilayka adigaan kuu hogaamiyey rabbiyow wawajahtu waan jeediyey wejhii wejigaygana waan aadiyo waan jeediya ilayka adiga xaggaaga wa fawadtu waan bandhigay amrii amarkaygana ilayka adigaan kuu bandhigay wa alja'tu waan tiiriyey dahrii dhabarkaygana ilayka adigaan kuu tiiriyey ragbatan jacayl iyo doonitaan wa rahbatan iyo cabsi ilayka adiga xaggaaga ah laa malja'a meel la magan gala ma leh walaa manja'a qof la magan galana ma leh minka adiga lagaa magan galo goob iyo qof toona lagaa magan gala ma leh ilaa ilayka adiga xaggaaga mooye aamantu waan rumeeye bikitaabika kitaabkaagii baan rumeeyey alladii kitaabkaasoo anzalta aad soo dejisay wa binebiyikana waan rumeeyey alladii nebigaasoo arsalta aad soo dirtay